bismi illah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wala alihi wasaxbi wala ama bacd waxaan ku jiray suurat takwiir ama ida shamsu kuwirad waxaan soo gaarnay qowluhu tacaala falaa uqsimu bilkhunasi ljawaari lkunnas wاleyli idaa cascasa wالsubxi idaa tanafas inahu laqowlu rasuuli kariim ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون qaybta dambe suuraddu maqsuudka iyo ujeeddaday ka hadlayso waa nabiga risaalada iyo nabinimada lala soo diray inay xaq tahay kitaabka qur-aankana kitaab ilaahay leeyahay oo kitaabkii rabbi uu soo dejiyey inuu yahay inaanay been ahayn inaanu nabigu waallayn inuusan waxaani sixir ahayn ee xaq waxii rabbi soo dejiye uu yahay waxaa lagu gogol xaaray ilaahi subxaana wa tacaala inuu ku dhaartay habeenkiiyo maalinta iyo xidigaha meeraya ee wareegaya ee soconaya falaa uqsimu waxaan ku dhaaranayaa bilkhunnasi xidigaha marna la arko marna qarsooma aljawaari haddana socda alkunnasi ee dhaca wareegooda markay inta muuqaalkaa ah dhammaystaan sida qoraxdiiyo dayaxa dhaca waleyli habeenkan ku dhaaranayaa idaa cascasa marka uu soo gala ee madowgiisu yimaado iyo wa subxi waa berigaan ku dhaaranayaa idaa tanafasa markuu iftiimo innahu qur-aankani intaasaan ku dhaaranayaae la qowlu rasuulin mid la soo diray hadal uu soo gudbiyey weeye rasuulkaasoo kariimin sharaf iyo qadarin ku leh allah agtiisa dii quwatin xoog iyo awood badanna leh cinda dilcarshi allaha carshigala agtiisana makiinin darajo iyo qadarin leh muaacin lana adeeco oo laga dambeeyo warkiisana la maqla hamma halkaa koriya samaawaadka aamiinin oo wixii loo dhiibee xilkii guda la yidhaahdana aaminka ah aa lagu aaminay wamaa saaxibukum saaxiibkiin muxamedna ma aha bimajnuunin mid maalan ma aha ilaa akhirka aayaadka ilahi subxana wa tacaala dhaarta uu ku dhaaranayo qeybta koowaad wuxuu ku dhaaranayaa xidigaha meelo badan buu ilaahay qur-aanka ku dhaartay xidigaha tilmaamo badanna kaga bixiyey insha allahu tacaala qeyb ku saabsan xidigaha iyo nujuumta iyo kawaakibta iyo qur-aanku waxa uu ka yidhi suuratu taariq baan kaga hadli doonaa wasamaayi waariqi wamaa adraaka ma aariq annajmu athaaqib marka insha allahu tacaala aynu gaarno xidigaha ilaahay uu ku dhaartay waxaa la yidhi falaa uqsimu waxaan ku dhaaranayaa bilkhunnasi alkhunnas waxaa looga jeedaa xidiguhu marna way muuqdaan marna way qarsoomaan qarsoomaan ay qarsoomayaan mar maalin weeyo ama habeen weeyo iftiin ka xoog badan oo ka weyn baa qarinaya iftiinkoodii oo ama qoraxa ama dayaxa oday habeenkii markii uu socdana xidigaha u dhow iftiinkiisaa qariya maalintii xidigaha wareegayana iyaga laftooda qoraxda iftiinkeedaa qarisa saa darteed baa qorax madoobaad aada u badan marka uu yimaado qaarkood la arkayaa kuwooda waaweyn mar waxaa qarisa daruuraha qariya maadaama ay khalqi aada u fog yihiin ha waaweynaadaan xooggay doonaya iftiinkoodu ha lahaado laakiin dayax iyo qoraxdu waa u iftiin iyo nuur badan yihiin saa darteed baa samada markaad arag eegta habeenkii xidiga marna qarsoomaya marna soo baxaya waxoogay saxaabo iyo daruur timid dayax kaag dhowaaday kuwa maalin joogaba xidigaha marna la arkayo marna qarsoomaya yo alkhunas la yidhaahdaa khanasana waa wixii gabbada ee mar qarsoomo marna soo baxa saa darteed baa shaydaankii lagu magacaabay lagu tilmaamay tilmaantaas markii aadaan iyo dikri ilaahay yimaada waa gabbadaa ee waa isqariya markii ay shaymaanku daciifana bannaankui soo dhigaaye waa soo baxaa waayo xaskii webiga ku jiray oo kaleeto marna soo koodinaya marna biya hoosu gelaya min shari alwaswaasi alkhanaas kan dad waswaasinaya alkhanaasi gabanaya weeye oo isqarinayaa markii dikriga iyo iimaanku ka hor u kaca waa isqarinayaan marka alkhunnas saasaa looga jeedaa waayo dadkii lala hadlaya iyo muslimiintu waxay fahmayaan oy garan karaan macnuhu ka dhigan yahay baa lagula hadlayay aljawaari ee socda xidigaha sidaasihi haddana saa ay tahay socdo oo wareegaya meerayaasha ka mida ah. wakhti ku socda wakhti ku dhaca ilaahi subxaana wa tacaala si ugu talagalay ku wareega inta aynu tirsanno ee wasamaai daatilburuuji buruujta la yidhi ee labaatan iyo sideeda ah afarta xillina min toddobada ah qabow iyo xilliga roobkana lagu qiyaaso jihooyinkana lagu kala gartay ka mid yihiin alkunasi ee dhaca qoraxdu way dhacdaa dayaxu waa dhacaa ee intay dhacaan haddana dib ka soo baxa oo meeraha iyo wareegga sidaasoo kale u socda xidigaha waxaa lagu tilmaamay saddex tilmaamood mar way muuqdaan wayna qarsoomaan iyagoo weli korkaaga jooga saasay tahay haddana way socdaan oo ma taagna haddana qoraxdiiyo dayaxa meerayaashay ka mid yihiinoo way dhacaan way soo baxaan intaasaa ilaahay ku dhaartay marar kale uu ilaahay ku dhaartay arrimahooda waxay ahayd suuratu lwaaqica falaa uqsimu bimawaqici اnujuum wainahu laqasamun low taclamuuna cadiim inahu laqur'aanu kariim qur-aankaa daba yiilay waxaan ku dhaaranayaa bimawaaqici اnujuum xidiguhu meelaha ay dhacaan ay meelaha kaga aadan yihiin xidigahaad arkaysaay mid walba wakti bay soo baxdaa waktina way dhacdaa dayaxu bisha bilataay ama sagaal iyo labaatan ama soddon bay ku dhammaataa siddeed iyo labaatanka hore buruujta siddeed iyo labaatanka bay midba habeen la baridaa ama la dhalataa toddobada xagaaga toddobada dayrta toddobada guga iyo toddobada jilaalka ama qoraxeedka midaa tiradaba sideedda labaatanka habeen markay sideed iyo labaatanka buruujtaa la barido isma bedesho burjigu waa isbedeli karaa oo mid kaluu noqon karaa laakiin habeen walba mid bay la joogtaa habeenka sagaal iyo labaatanaad way dubataa sooma tiradaan dhalinyarta magaalada garan maayaan iyo xdigihii baadiyaha toban iyo shan dhalad bay noqotaa haddii habeenkii soddonaad bisho dhalatana toban baa la yidhaahdaa haddii kale laba habeen bay burji la-aan noqotaa waana buruuja sideed iyo labaatanka ee xilliyada lagu garto haddii kitaab la rogayo macsharu faraga iyo laga rogo wey ta hebel baa burjigiisa la eegayaa somaydan maqal ma dabba ma dhagaxba ma biya keebuu la fadhiyey hebel ma nuxuusba ma falxadba nimanka kitaabka roga waxay ka eegaan ama magacyada dadkana loo bixiyo urur soo mataqaana magaca la yidhaahdo siddeed iyo labaatanka buruujta mid ka mida waay oo koox ah waa la barakaystaayo habeenku dayaxa la fadhiya ilmihii dhashaama calool galaayo wuu tarmaayo urur dhan buu noqdaabay magaca urur ka dhigan tahay waxaa garab socda mid cadaad xayn la yidhaahdo mid yaroo guduudanoo saddex abba ag joogaan waxaa la yidhahdaa isagana waa qumaybay dhahaanoo ilmihii dhasha ama calool gala weligii xoolihiisu xayntaa yar ma dhaafaan ma maqasha weli godan mid la yidhaahdaa jirto waa xilliga biyo badanta oo fiidkii xoolaha marka la maalayo saca hoostiisa haddaad ka aragto meel godanoo dhan waa laga cararaayoo biya buuxin doolaa lagu dhihi hadday bishu ku bilata suxul iyo mariikhna abaar baa la filaa dadkii baadiyaha joogi jiray baa intaa ka badan garane xidigaha buruujtihii wakti loogu talagalay falaa uqsimu bimuwaaqici nujuum waay meel bay leeyihiin wakti bay ku socdaan xisaab bay ku socdaan isma daba maraan dayaxaa sideed iyo labaatankay la tirsadaan wainahu laqasamun low taclamuuna cadiim waa dhaar weyn haddii aad garanaysaan ood fahmi kartaan marka ilaahi subxana wa tacaala qur-aankaana loo dhaaranaya inuu saxya inahu laqur'aanun kariimun fii kitaabin maknuun mar saddexaad buu ilaahay qur-aanku inuu xaq yahay ugu dhaartay xidiga wاnnajmi idaa hawaa maa dalla saaxibukum wamaa hawaa wamaa yantiqu can ilhawaa in huwa ila waxyu yuuxa wاnnajmi idaa hawaa xidigaan ku dhaartay markuu dhaco marka halkanna waxaa la yidhi aljawaari lkunnas iyo mawaaqicdeedii inta ay socotay muuqatay qarsoomaysa ee dhacayso mawaaqic iyo meelo logu talagalay bay leedahay marka xidigaha ilaahay wuxuu ugu dhaaranayaa iyaga iyo qur-aanka calaaqa iyo xiriir baa ka dhexeeya xidigahani saddex sababood buu qur-aanku sheegay faa'iido ay dunida u leeyihiin mar waa bilic quruxsan bay samada u yihiin marna shayaadiinta kor intay isfuulaan ay iskoraan samada waxyigii ambiyada loo malaa'igta loo diray xada leh baa lala dhacaya lagu garaacaa marna dadku habeen iyo bad iyo barriba habeenkii jihooyinkay ku kala gartaan way beegsadaan walaqad zayanna samaa addunyaa bimasaabiixa wa jacalnaaha rujuuman lishayaaiin samadan adduunka xidigaan ku qurxinnay shayaadiintana dhagax baan uga dhignay see dhagax ugu yihiin suuratu saafaad baa lagu faahfaahiyey innaa zayanna samaa addunya biziinatin ilkawaakib wa xifdan min kulli shayطaanin maalin laa yasamacuuna ila almalaa'i laclaa wayuqdafuuna min kulli jaanib duxuura walahum cadaabu waasib ilaa man khaifa alkhaطfata faatbacahu shihaabun haaqib marka labadaa faa'iida waxaa dheer wahuwa aladii jacala lakum الnujuuma litahtaduu biha fii ظulumaati اlbari wاlbaxr qad fasalna اlaayaati liqowmi maxaa ku xiga yaclamuuna base yuminuun ma kalabtaa yaclamuuna iska hubtaa wahuwa aladii jacala lakum الnujuuma ilaahay baa xidigaha idiin abuuray litahtaduu biha fii ulumaati اlbari wاlbaxri banaanka dhulka iyo biyahaba marka aada luntaan bidhaanta iyo tilmaamaha samada aad ku garataan jihadeed u socotaa habeenkii markaan iftiin jirin jihadaad u socoto xidigaha lagu gartaa maalintiina qoraxda lagu gartaa halka markaaynu joogno maalintii markay qoraxdu midig kaa qabata gelinka hore waqooyi baad ujeeddaa gelinka dambe markay bidix kaa markay bidix kaa qabatana waqooyi baad ujeeddaa gelinka hore haddiise gelinka hore ay bidix kaa qabato koonfur baad ujeeddaa soo laguma garto habeenkii qorax ma jirta maxaa lagu gartaa xidigaha waxaa lagu gartaa dhinaceed ujeeddaa afarta jiha xaggay kaa yihiin kadib waa taqaanaa dhinacaad u socoteen aa khaldan tahay in kale qibladii xaggee kaa jirtaa xidigaha lagu gartaa xidig qutub la yidhaahdiiyo labada farqadeenka la yidhahda ee ka dul wareega ma kala tagaan soo maha xidiga qutubka la yidhahda qiblada lagu garto iyo labada xagg iyo xagga uga wareega ee farqadaanka la yidhahda carabiga ilaahayga carabtu ha gabayo ka dhigeen wa kullu akhin mufaariquhu akhuuhu licamru abiika ila alfarqadaani qof walba qof kale way kala tagaan bay dhaheen markii farqadaanka laga reebo maba kala hadhaan labadaas qibladii baa lagu gartaa jihada habeenku gelin hor iyo geli dambe kuu yahayna ninkii buruujta safa sideed iyo labaatanka ay yaqaana xilliga uu ku jirana garanaya markuu arko xalkay joogaan xilliga habeenka uu marayo uu gartaa wahuwa aladii jacala lakum اnujuuma litahtaduu biha fii ulumaati اlbari wاlbaxr suuraة اlancaam soomahayn fii suurati naxlina waxay ahayd wa calaamaatin wa binajmi hum yahtaduun xidigahay ku hanuunaad ay ku kala gartaan xidiguhu markaa haddaba waa hanuunkii xisiga ahaa ay indhuhu qabanayeen mugdiga habeenkii oo badiya bari jooga dhinacii saxnaaeed u tukan lahayd ama aad u socoteen aadi lahayd xidiguhu dhinacay kaa jiraan baa ku tusaaleeya ku kaalmeeya xidigaha waa laba qaybood qaybo waaweynoo aada u muuqda iyo kuwo yaryaroo u fiirsi u baahan bay isugu jiraan aayaadka qur-aankuna waa hidaayadii macnowga ahayd kuwada calaamadoodu xujanimadoodu aada u caddahay iyo kuwo u fiirsi iyo dhugasho badan u baahanna waa isugu jiraan markii mugdiga jahliga iyo mugdiga dulmiga baadida iyo dalaalka aad ku jirtana iyagaa waxay yihiin layluhaa ka nahaariha laa yasiiqu canha ilaa haalik waay weji shabaha ka dhexeeye ee xidigaha iyo qur-aanka la isugu keenay ee loogu dhaaranaye loogu gogolxaarayay midkaasaa ka mida saa darteed hanuunkiibay wadaagaan iimaankii shirkiga iyo jahliga ku xeeran iyo shahawaadka iyo shaydaanka ku xeerani mugdigii habeenka ahaa iyo bahgooyadii iyo hirarkii badda wey qur-aanka aayaadkiisuna say jihadaa u socon lahayd kuu tusayaan sida xidigihii wey say xidiguhu kala iftiin badan yihiin bay aayaadkuna u kala macno cad yihiin sidaa shabaha ka dhaxeeyaa gogolxaar looga dhigay waxaa la midoo gogolxaar looga dhigay iyadana wa habeenkaan ku dhaartay idaa cascasa markuu soo galee madowgiisu bilowdo iyo wa subxi maalintaan ku dhaartay idaa tanafasa markuu iftiimee soo cadaado cascasa habeenkii baxayana waa la dhihi karaa soo gelayana waa la dhihi karaa laakiin sida ibnu kaiiri ay rajaxayaanba iila dhowo qur-aanka ku badan iyadoo kale markii habeenkii iyo maalinta dhaarashadooda laysu keeno iftiinkiiyo madowgaa lagu dhaartaa habeenkii baxba haddii la yidhaahdo maalintiina iftiinta laba iftiin oo isgalay bay noqonaysaa in habeenkiibaa soo galay aan niraahno oo cascasadu mugdigu markuu bilowda wey markaasuun u khatar badan yahay indhahaagu adoo iftiin joogay markaad mugdi soo gasho waxoogay markaad joogta waad la qabsataa laakiin marka u horaysa dembay noqotaa mugdigaa habeenkiihii mugdigay xidiyuhu iftiiminayeen oo bad iyo barri jooga jahligii iyo hawadii iyo shirkigii iyo waa iftiinka maalintuna sidii wax loo kala arkaay aayaadkii waxyigii iyo risaaladii iyo aayaadkii ilaahay waayo dhinac kale markaad ka egta aayaadka ilaahay baa xisan wax kuu tusaya qur-aankiina macnan wax kuu tusayaa wey markaynu macnahaa niraano aayaddu cascasa habeenka mugdigiisa soo gelaya waxay la mid noqon walleyli idaa yadshaa wanahaari idaa tajallad habeenku markuu daboolee mugdigiisu yimaado iyo maalintu markay iftiintee dharaarteedu timaado taasay labadaa isu dheelitiraan la macno noqon waxay la macno noqon wduxaa wاleyli idaa saja waduxaa barqadii iyo iftiinkii maalinta iyo walleyli habeenkii idaa sajaa markuu daboolo ee mugdi noqdo waxay la mid noqontaan soo marnayoo wa aqtasha laylaha wa akhraja duxaaha habeenkeediina mugdibuu ka dhigay maalinteediina iftiin buu ka dhigay waxay la mid noqon famaxawnaa aayat aleyli wajacalnaa aayata anahaari mubsira maalintiina iftiin baan ka dhignay habeenkiina mugdi aan nuur lahayn baan ka dhignay sida aayaadkaasi xikmadda ilaahay iyo nicmadiisii iyo cilmigiisii iyo qudradiisa laysu barbar dhigayo in la waafajiyo aayaddan ereygan cascasee labadaba noqon kara in iqbaalu lleyli wa bidalaamihi laga dhigo bay aayaadka labada isbarbar dhigayaa ay u dhowaanaysaa walidaalika taasa ibnu kaiir ay rajaxayaan baa iila dhow aayaadka inay la socoto intubana waxay tilmaamayaan qur-aanku sidaas oo kaleeto sida maalintu mugdiga habeenkii dawo uga tahay buu jahliga iyo shirkiga iyo dulmiga mugdigooda iyo baadinimadoodu qur-aanku hanuun iyo iftiin iyo jir la gartogaya sida bad iyo bari lagu lumay habeenkii xidiguhu iftiin loo baxsada u yihiin iyo hagayaal xisi ah buu qur-aanku waxaa baadid iyo jahliga lagu jiro hagihii macnawigahaa ee xaqa kutusaya u yahay taa iyagoo wadaaga baa waxaa la yidhi innahu la qowlu rasuulin kariim culimmada qaar ka mida wakhtigan mas'alada falaa uqsimu bilkhunnasi aljawaari alkunnasi macno kalaaan nooga baxay bay dhaheen macno kale iyagoon diidanaynkii hore ku kaloo dheeraaday keeneen waxay leheen qur-aanku wuxuu sheegay xaqiiqo shan iyo toban labaatankii sanee u dambaysay dadka cirka iyo xidigaha iyo meerayaasha daraaseeyaay ay gaadheen waxay yidhaheen falaa uqsimu waxaan ku dhaaraya bilkhunnasi kuwa qarsoon xidigaha qarsooneen la arkin waa xidigo waaweyn meerayaal badanna ku wareegaan sida meesha biyaha webiga meermeertadaa ma aragtay haddaad meel biyo ku shubto meelna u duleeliso biyihii oo dhan soo meermeerta ma noqdaan kuwo waxoo dhanba iyagu ku wareegayaan ishuna ay qabaninoo meel madow uun ah baa la ogaaday kuwaasuu ka hadlayaa qur-aanku oo wala taclamunna naba'ahu baxda xiiniya sanuriihim aayaatinaa fil aafaaqi iyobaa lagu fasirayaa aljawaari ee socda iyagaana waa socdaan alkunasi ee xaaqa samada waxaa qashinka ee samada ku daadanaya iyo xidigaha dambaaburadu ka kacayaan iyo waxaa hawada qashinkeeda iyo waxa ku burburayoo dhanna waa meeshaa meertada ahoo qashinkoo dhanna samada iyo hawaday ka nadiifiyaano way soo jiitaan bay dheer markaasay iyagu baabi'iyaan kuwaasaa laga wadaa bay yidhaahdeen inay jiritaankoodu jiraanna waa mas'alo dee qur-aan iyo sharci diinaya ma jiraan ilaahayna inama dheen khalqiga iyo samada iyo kawaakibtoo dhan waa la wada arkaysaanoo marbaad wada ogaanaysaan laynama dhihin aayaddu iyaga inay ka hadlaysana aada uguma cadda laakiin qolyaa sidaa ku fasiray oo ahuquubu sawdaa waxay u bixiyeen meel godan oo madow uun sawir kasta marka la sawiro xidigihii iyo saasuu iftiimaya ugu wareegaya wax badan bay liqaysaa iyadana ka wada weyn waxan oo dhan meesha meertada ee qashinkiina liqaysa xidigo badanna liqaysa wax badanna liqaysa iyaduna socota alkhunnasi ee socota waxna xaaqaysaa loo jeedaa bay yidhahdeen waa aragti ay isku dayeen ragga ijaazi cilmiga ka hadlay zakhluul inajaar iyo ragga lamidkiihiyo ay ka hadlaan aduu taa hore bay de dadkii lala hadlayay fahmi kareen innahu qur-aankani waxaa laga jawaabayay qur-aankii waxay yidhaahdeen waa kaahin faalalla warkii waa nin aftahan oo gabaya ah warkii waa nin waalan warkii waa nin waxaasoo kaleetay ku hadaaqeen markaasay waxay yidhaah la yidhi innahu qur-aanka la qowlu rasuulin mid la soo diray oo lala soo diray qowl uu soo gaadhsiiyey wey nabi maxamed isagaa qowlka iska leh lagama wado ereyga rasuul baa tilmaamaya in lala soo diray aayado kalena waa lagu sii qeexo waa lagu sii caddeeyey rasuulkiibaa intaa kadib la tilmaamay oo la ammaanay rasuulkiiba waxaa lagu tilmaamay kariimin sharaf iyo maamuus iyo qadarin leh wey dii quwatin xoog badan wey oo hadda nin la jibriil baa laga hadlayaae eh. min la iska dhayalsan karo oo la iska maagi kara maaha waayo markii la yidhi malaa'igta calayhaa tiscata cashar baa nin reer quraysh oo carabu xoog badnaabaa wuxuu yidhi war sideedna anaa laabta kula tegi sagaalna anaa laabta ku qaadan sagaalna dhabarkaygaan ku qaadane eh intiina kale hal intaa isugu tagtaan miyaad qabqaban weydeen buu yihi balagiiba wuxuu haystaa wax miskiin oo tabar daranoo isagu intuu kilkisha geliyo caburin karu haystaa dii quwatin awood iyo xoog u saaxiiba cinda dilcarshi allaha carshigale agtiisana makiilin darajo leh mutaacin muaacin laga dambeeyo oo laga maqlo oo la ateeco ama halkaa kaliya mala-un aclaaga lagu aeeco amiinin oo aamina qur-aankan ilaahay inuu soo dejiyey jibriil la soo qaaday oo jibriil uusan qowl agtiisa keliya ka soo fulay ahayn ilahay fii suurati shucaraa wuxuu ku yidhi wainahu latanziilu rabbi اlcaalamiin nazla bihi اruuxu اlamiin calىa qalbika litakuuna min almundiriin bilisaani carabiyi mubiin wainahu lafii zuburi اlawaliin qur-aankani soo dejin rabbi xaggii ka timid wey waxaana la soo degay oo soo qaaday alruuxu lamiin ruuxdii aaminka ahayd amiinintii halkan ahayd waay ujeeddaduna waxay ahayd litakuuna min almundiriin inaad kuwa digaya ka mid noqoto af carabina wey marka daba rabbi baa soo dejiyey qowlu rasuulinta waxaa looga jeedaa nazla bihi ruuxulamiin bay la mid tahay mar kale waxaa la yidhi qul nazalahu ruuxu min rabbika biاlxaq ruuxulqudus baa soo dejiyey isagu iskama laha marka waa qowlkii rabbi waa kalaamkii rabbi isagaa loo soo meeriyoo loo soo dhiibay liyuhabita aladiina aamanuu wahudan wabushraa lilmuslimiin marka ruuxulqudusi kii daahirka ahaa wey kariimintii iyo bakiinintii bay la macno noqonayaan dii quwati nin xoog badan weeye markii la yidhina fii suurati najmi qur-aanka marka la sheegay jibriil inuu keenayna la sheegay waxaa la yidhi wamaa yantiqu cani ilhawa in huwa ilaa waxyun yuuxa callamahu shadiidu اlquwa kii xoogga badnaabaa baray oo loogu soo dhiibay shadiidulquwa waxaa looga jeedaa jibriil weeye dii quwatindha marka duu miratin mid karaamo iyo sharafna leh waay makiinintii iyo kariimintiina macnaheeda aayaddaa kalena way xisaabaysa way u tahay innahu kani laqowlu rasuulin rasuul qowlkii weeye kariimin oo sharaf badan dii quwatin xoog u saaxiiba cinda dilcarshi allaha carshigale agtiisana makiinin darajo leh mutaacin laga dambeeyo hadalkiisa la maqlo ama samaawaadka iyo malow laclaaga waa sayidulmalaa'ika saa darteed buu meelo badan nabigeennu ku sheegay calayh isalaatu wasalaam qur-aankana si gaara meelo badan loogu xusay jibriil nimankay nebi maxamed la dagaalsanaa marka markii dambe waxay ka gaartay jibriil baan collana soo suurat lbaqara laguma sheegin qul man kaana caduwan lijibriila fainahu nazalahu calaa qalbika ruuxu lqudsiga iyo rasuulka la sheegayo ee aayaadkan lagu sheegay inuu jibriil iyo halkaan ka garatay qul man kaana caduwa lijibriila fainahu nazalahu calaa qalbika iyo nazala bihi ruuxu lamiinu calaa qalbika soo isla meeshii maha nazalahu ruuxu lqudusi min rabbikana laqowlu rasuulin kariim haddaba jibriil weeye waxaa laga hadlaya tanazalu lmalaa'ikatu leylatu lqadrigiina waxaa la yidhi war si gaara loo xusay liannahu sayidu lmalaaikati wey waxaa ku tusaya qowluhu tacaala qaaluu maada qaala rabbukum qaaluu alxaqa wahuwa alcaliyu lkabiir suuratu sabca soo maaha aayaddaa nabigu markuu fasirayey ilaahay markuu hadlo wuxuu yidhi malaa'igtu hadalkiisa uma adkaysan karaanoo markaasay wada miyir beelaan jibriil baa maqla markuu xataa idaa fusixa can quluubihim qalbigooda markii miir daboolkii laga faydo qaaluu maadaa qaala rabbukum rabbigan muxuu yidhi markuu hadlay jibriil baa u sheegay qaaluu alxaqa wahuwa alcaliyu lkabiir jibriil baa u sheegoo yidhi saasuu rabbi yidhi marka ilaahay qof jeclaada xadiidka nabigu wuxuu aha sal slam cisamada marka laga jeclaadaya laga naco ilaahay naadaa jibriila buu u yeerayaa inii axbabtu fulaana faaxibah baa laleehay ilaahay baan jeclaaday ama ilaahay baan nacay jeclow ama nac fa fi samaai samaduu dhawaaqi hebel ilaahay baa jecele jeclaada ama ilaahay baan necebe naca buu dhihi markay nacaan uma yuudacu lahu lqabuulu ama nacibaa dhulka la keeni malaa'igta yaa fariinta laftooda gaarsiiyey innahu jibriil saa darteed allahu yastafii min almalaa'ikati rusula wa min annaasi malaa'igta rususha laga doorta waa jibriil jibriilkii weeye laqowlu rasuulin rasuul qowlkii weeye kariimin oo sharaf leh qowlkuna qowl isagu alifay ma ahane allah baa u soo dhiibay wainahu latanziilu rabi lcaalamiina siduu malaa'igtaa hadalkii ilaahay u gaarsiinayey iyo ambiyadana hadalkii ilaahay u gaarsiiyey subxaanahu wa tacaala darajadaana waa leeyahay in lagu qadariyo mudan wamaa saax qur-aankana waxaa lagu tilmaamay intaasoo dhan maaha nin islaamay markii dambaa wuxuu yidhi nabi maxamed baa waxaan idhi bu bal maanta maka wey uga horree kacbada oo intaad u gabato wuxuu akhriyaya si fiican u dhegayso isagoo iga soo horreeyey oo kacbada agteeda tukanayaan u imid buui markaasaan ag istaagay suurat alxaaq u akhriyay buui alxaaqatu malxaaqatu wamaa adraaka malxaaq markaan dhagaystay yaan anigu isla hadlay oon idhi buu yihi wallaahi ninkani shaacir aftahan xoog badan wey wamaa huwa biqowli shaacir bu akriyey bu markaasaa wuxuu yihi qalbigay wuxuu ku jira ogaaday kaahin faalal waa wax sheeg sheega way qaliila maa tadakaruun walaa biqowli kaahin wamaa huwa biqowli shaacirin qaliila maa tuuminuun markaasaa is buu yihi waa kaahin faalallo waa garab daar buu leeyahy walaa biqowli kaahinin qaliila maa tadakaruun waan yaabay buui waxaan sameyga tanziilu min rabbi اlcaalamiin markaasaan ku qancay buui inaan islaam oo waxani wax hadal caadiya maaha arrin caadiya maaha waa maasha aan ku qancay buuhi maalinkaa inaan islaamo aayaadkaas kalaa lagu sheegay marka hadal aftahanna maaha nin faalalo oo garabdaarla warkiin maaha war basharna maaha muxuu yahay nin waalan warkiina maaha waay wamaa saaxibukum saaxiibkiinoo muxamadana ma aha bimajnuuni nin waalan maaha fadakir famaa anta binicmati rabbika bikaahinin faala lowmatiid walaa majnuunin nin waalan nicmo ilaahay ku siiyey maadan ku noqonin ka hor risaaladiiyo waxyiga ka hor waxay kuu yaqiineen ninaan waalayn oo fiican oon faala lawhayn bay kuu yaqiineen ilaahay markuu kuu nicmeeyee nabi kaa dhigay umaadan guurin faalo lowya nin waalan maadan noqonin caqligii caqli baa kuugu darmaday wanaaggii wanaag baa kuugu darmaday hanuunkii midaadan ahayn baa kuugu soo darmaday mana aadan waalanin faalna maadan baranin maa anta binicmati rabbika bimajnuun mawaalid am yaquuluuna bihi jinnatun bal jaaahum bilxaq ma waalan yahay bay yidhaahdeen ma waalle xaq buu la yimid laakiin ma maxamed bay gaar ku ahayd sida aan lagu yidhahda maya nabiyadoo dhan baa lagu dhihi jiray waa waalan yahay kadalika maa ata aladiina min qablihim min rasuuli ilaa qaaluu saaxirun oo majnuun waa saaxir iyo waa waalan yahay nabi kastaa lagu soo dhihi jiray nin kastoo dadka wax wanaagsan u sheegana markii wixii wax lagu dhahan la waayo in maskaxdiisa iyo caqligiisa la tuhmo oo dadka shaki laga geliyo waa dabiici waa tawaasow bih markaasuu ilah wuxu tawaasow bih war miyay isu dardaarmeen may dardaaran la kala dhaxlayn ma jire waxaan waa aadami waa dabcigi iyo caqligi iyo fikirki iyo damacii aadamo wey qooq iyo kibir iyo xaqladirir markuu galana waa isku weeloo isku wax unbay isbixiyaan bal hum qowmun taaguuna dhe marka wamaa saaxibukum saaxiibkiin ma aha bimajnuunin nin waalan kadib halkan laba rasuul baa la sheegay rasuululbasharka ahaa iyo rasuul malag ahaa kani waa sayidulbashar kanna waa sayidulmalaa'ika rasuulkan wax soo gaadhsiiyey ma is arkeenoo ma kulmeen mise eray iyo cod unbuu maqli jiray nabiga alai sl slaam laba marar badan buu arkay nabigu jibriil oo la kulmay laakiin inta badan aadam uu isu soo ekaysiin jiray oo iska soo dhigi jiray saxaabadana nin bni khaliifat alkalbi la yidhaahdo buu inta badan isu ekaysiin jiray mararna siyaabo kale ugu iman jiray suuradii uu jibriil ilaahay ku abuuray laba jeer buu ku arkay mid halkanaa lagu sheegay labadubana suuratu najmi baa lagu sheegay nabiguna inuu labadaa jeer keliya ku arkay sidii ilaahay ku abuuray nabiguna waa caddeeyey sal l slam walaqad ra'aahu nabigu waa arkay jibriil walaqad ra'aa waa arka nabigu hudaa jibriil bay u noqonaysaa bilufuqi jihada ku arkay dhinaca almubiini wax iftiimisee cadaysa iftiimku xaggee ka yimaadaa dhinaca bari bay qoraxdu ka soo baxdaa dhinaca mashriq iyo bari buu ku arkay araggaasi waa midkii hore walidaalika suuratu najmi lagu yiri mar kale leylat lisraa walmicraaj kor markii la geeyey walaqad ra'aahu naslatan ukhraa cinda sidrati lmuntaha waa le israa walmicraajkii waa waana markii labaad inay taha laga gartay halkaa waxaad ka garatay suurattakwiir eh, baa ka soo hordegtay suuratu najmi takwiir baa ka horreysay marka walaqad ra'aahu waa arkay waa tii najmi oo kaleeto callamahu shadiid اlquwa duu miratin fastawaa wa huwa bilufuqi اlaclaa bufuq ilclaa waxay la mid tahay bilufuqi اlmubiin meel korana waa joogay marka kalena israa walmicraaj ka ahayd nabigaa sheegay sal ly slam fi صaxiixayni min xadiidi jaabir radi allahu canhuma waardaahuma jaabir bn cabdillaahi xilligii nabigu iqra ay ku soo degtay kadibna waxyigu yaraha kala go-ay yaa nabigu wuxuu yidhi maalin anigoo iska socda samictu sawtan min asamaai cirka dhawaqaan maqlay waan fiiriyey faida almalaku aladii jaaanii fii xiraa malagii xira iigu yimidee intuu i camajuujiyey iqra dhihi jiray jaalisun calaa kursiyin bayna asamaa'i waalard halkaa cirka dhulka udhexaysa kursi isaga fadhiyaaba saadani lufuqa jihooyinkoo dhanna wuu qariye weynaankiisii jihooyinkoo dhanna waa qariyey dhinacaa bari baan ku arkay bilufuqi lmubiini waan naxay buhi oo waan argagaxay oo waan soo cararay faqultu zamiruunii zamiruunii dairuunii iduduba waxaad soo degtay marka yaa ayuha almudair qum faandir wrabbaka fakabir waثiyaabaka faahir wاrujsa fahjur walaa tamnun tastakir walirabbika fabir intaasaa soo degtay waa tan la yihahda nabiga nubia biqra nabi baa laga dhigay wa ursila bilmudair mudairna rasuul dadka gaadhsiin la yihahda laga dhigay waa markaan nidhaana nabigana waa ninka loo waxyoodeen gaarsiin la dhihin rasuulla waa midka waxyigii gaarsiin la dhaha tafsiirkaa markaan siino iyadoo lagu salaynayay dhaheen nubica biqra wa ursila bilmudair marka qum faandir dig wey dadka gaadhsii halkaan nabigu waa sheegay muxuu tilmaan ku sheegay wuxuu yidhi waxaa arkay buui lahu sita miati janaaxin lix boqol oo baal iyo garab buu lahaa qowmkii lood marka lala rogayey jibriil baa dhulkii hal baal intuu ku qaaday intay deganaayeen buu daba rogay dii quwatindhe marka shadiidulquwa dheh mar kale nabigu calayh isalaatu wasalaam waxay tihi caaisha radi allahu canha wa yaa waxaa la weydiiyey ninbaa wuxuu yidhi haddaan joogo nabiga su-aal baan weydiin lahaa aayad baan tafsiirkeeda weydiin lahaa waxay tihi aayaddu maxay tahay duu miratin fastawaa wahuwa bilufuqi laclaa uma danaa fatadallaa fakaana qaaba qawsayni ow adna aayadkanaan weydiin lahaa buuri anigaa qofki ugu horreeya weydiiyey haabay tiri jawaabteena anaa kuwaayo maxaa kaa maqan adiga marka nabigaan weydiiyey wuxuu yidhi buuhi innamaa huwa jibriilu lam arahu fi suurati alatii khuliqa calayha ilaa haatayni almaratayn labadaa jeerun baan ku arkay sidii ilaahay ku abuuray ra'aytuhu munhabian min asamaa'i saadan cidamu khalqihi maa bayna asamaai walard weynankiisuna cirkiiya dhulka inta udhexaysay o dhan buu qariyey inta kale isagoo qof isaga soo dhigay buu iman jiray nabiga sal l slam intaasoo dhani aayaddan walaqad ra'aahu nabigu jibriil waa arkay rasuulkaas wuu arkay walaqad ra'aahu saaxiibkiin wuu arkay rasuulkaas bilufuqi jihada dhinaceeduu ku arkay almubiini ee caddaynaysa ee wax iftiiminaysa oo dhinaca bari ah jihadaasuu ku arkay isagoo cir iyo dhulba intuu udhexaysa ka qariyay wamaa huwa nabigu ma aha cala algaybi aybka bidaniinin ku lagu tuhmo ku bakhiila ma aha ayb ilaahay u sheegay oo ama khayra ama shar ah oo waxyi lagu soo gaarsiiyey oo ummaddan iyo wixii dan ugu jirta iyo wixii dhib gaarsiinayaah mid inuu qariyo ama kaga bakay kaga bakhayla maaha halkan laba arrimoodba way xambaarsan tahay kow nabiga iyo rasuulku qaybka inuu wax ka ogaan karo intii alla u sheego oo qaybka qaarkii loo sheegay aayaddu way tilmaamaysaa walilaa haddaan looba sheegin inuu ku bakhaylaba ma timaadeen macnaha aayaddaa sheegtayna fii suurati اljinni baa lagu sii cadeeyey falaa yudhiru calaa gaybihi axada ilaa man irtadaa min rasuul ilaahay qaybkiisa uma daahiriya qofna aan ka ahayn rasuul uu raalli ka noqday haddaba rasuushii ilaahay raalliga ka noqday qayb badan baa loo sheegaa inta ilaahay doonu uga sheegaa qaybka waxaa ka mid a waxa samaawaadka ka jira waxaa ka mida sida kownkan ilaahay u abuuro isagoon ogyahay waxaa ka mida waxa soo socdaee dunida dhici doona waxaa ka mida aakhare iyo qiyaamada iyo xisaabta iyo jannada iyo naartaa ka mida waxaasoo dhan waa qeyb waxyiga iyo risaaladu xambaarsan tahay ayaamta dhici doontana wuu ka sheekeeyaa waxyiga ilaahay soo dejiye mid labaadna way xambaarsan tahay oo nabigu tamaamu nusxihi daacadnimadiisu say taam u tahay wixii ilaahay soo gaadhsiiye dadka gaadhsiin la yidhina uu si daacad oo dhammaystiran u soo gaadhsiiye walidaalika fii xajati lwadaac nabigu waa kii istaagayee yidhi qiyaamada waa laydin weyndiin doonaaye maxaad dhihi doontaan inaan soo gaadhsiiyey waxaan markhaati ka nahay inaadna soo gaadhsiisay markay dhaheenna allaahumma hal ballaqtu allaahumma fashad buuri ilaahay uma gaadhsiiye ilaahu markhaati ka ahow inay qirteen nabigu waxba idinkama qarinin wax kastaoo khayr idinku jiray oo loo waxyooday waa idiin sheegay wax kastaoo shar idiin ahaayoo dhib soo socda ahaana waa idiin sheegay walidaalika abudarrin waa kii nabigu wuxuu dhintay iyadoo shimbirka duulaya uu cilmi nooga sheegay saas darteed qiyaamaan ka soo sheekaynayn calaamadaha dhici doona isbedelka adduunka xaqaa'iqda kownka oo dhan waa qeybkii loo sheegay inoo sheegay wamaa huwa nabigu ma aha muxamed cala algaybi ayb ilaahay u waxyoodoo u sheegay bidaliilin mid kaga bakayla ummadda mehe sidii loogu waxyooday buu ugu sheegaa kii qur-aanka aayaadkiisa mugdi ka galana uu faahfaahayaa inta ilaahay ka garansiiye uga waxyooday litubayana linaasi maa nusila ilayhim buu fuliyaa wamaa huwa qur-aankani ma aha biqowli shayaanin shayaan warkii ma aha rajiimin naxariistaba laga fogeeyoo la lacnaday shaydaan la lacnaday oo alla fogeeyey oo khayrkao dhan laga fogeeyey hadalkii maaha aha sidii ilahi u yihi wamaa tanazalat bihi shayaaiin wamaa yanbagii lahum wamaa yastaiicuun inahum can isamci lamaczuuluun shayaadiin lama soo degto mana haboona mana awoodaan malaa'igta waxyiga loo soo dhiibaya aaggeeda iyo looxul waa horaa laga fogeeyeyoo adduunyada samada ka deg baa lagu yidhi adoo malcuuna wma huwa biqowli shaacirin qaliila maa tuuminuun walaa biqowli kaahinin qaliila maa tadakaruun tanziilu min rabi اlcaalamiina faayna tadhabuun in huwa ilaa dikru lilcaalamiin liman shaaa minkum an yastaqiim wamaa tashaauuna ilaa an yashaaa allahu rab اlcaalamiin intii qur-aanka laga sheekeynaya tilmaamihiisa oo shayaan qowlkii ma aha marka la yidhi baa wax yar la soo dhexgeliyey waxaa la yidhi wax walba waa laydiin sheegay shubho walba waa laydinka jawaabay xujo walba waa laydinku oogay war bale ku dhacday xaggee u socotaan xaggee laydin wataa qofkaad jidka u tilmaantay khatarta leexashadan aad u sheegtay jidku inuu kan yahayna wax walba aad u caddaysay shakigii ku jiroo dhanna aad uga jawaabtay haddana dhinaca u leexday war xaggeed u socotaa soo lama dhaho war xaggeed u socotaa qofkii khaldamay jidka cad ka leexday sidii baa loola hadlayaa xujo iyo baraahiin iyo mucjizaad iyo aayaad laydiin sheeg shubha iyo wax walbana laydinka jawaab fa ayna xaggeebaa tadhabuuna u socotaan wey war waad lunsan tihiine xaggaa jid idinkama jiro hanuunna idinkama jiro khayrna idinkama jiro jidkii toosnaa wakaa wax walba laydiin sheegiye caqligiinnu xaggee aaday xasee baad u fikiraysaa xaggee baad u socotaan aad xaq oga leexanaysaan war meeshaa u socotaan soo lugooyuun maaha su-aashaasaa la weydiiyo istifhaamu inkaarina lala yaaban yahay oo inay khaldan yihiin dadka loo xaqiijinayo in huwa qur-aanku maaha ilaa dikrun waano iyo xasuusin allah iyo waxaa habboon la xasuusinayo lilcaalamiina caalamka dhan risaalada nebi muxamed aayaddani waxay xambaarsan tahay laba arrimood mid waa risaalada nebi muxamed inay caam tahay caalamka o dhan caalam marka la fasirana wixii alla ka sokeeya dhan baa la yidhahdaa makhluuqaadka macnahaasi caalamkiihi meelo badan baa qur-aanka lagu sii qeexay wamaa arsalnaaka ilaa raxmata lilcaalamiin tabaaraka aladii nazla alfurqaana calaa cabdihi liyakuuna lilcaalamiina nadiira garanay caalamku yaan insiga ahayn jinkana waa ka mid oo aqalaynkii wey oo jinka rasuul inuu yahay maxaad ku garatay waid sarafnaa ilayka nafara min aljinni yastamicuuna alqur'aana falamaa xadaruuhu qaaluu ansituu waka qaateen waa ku dambaysiye yaa qowmanaa ajiibuu daaciy allaahi qul uxiya ilaya annahu istamaca nafaru min aljinni yaa kaloo loo soo diray risaalada nabigu caalamkaa loo soo diray xayawaanaadka ma loo soo diray dhirta ma loo soo diray caalamkumaasi wallaahi haddaan dhahno malaa'igta ma loo soo diray imaamu siyuuti risaalu ka qorayo risaalada nabiga wuxuu yidhi risaalo u bixiyey alaraa'ik fii bicati اnabiyi ila almalaa'ik masalo dood iyo khilaaf ka jira waaye culammadu caalamkaa markii la yidhahdaa lafdigiisa waxaan allahayn oo dhan baa la yidhaahdaay dalilcaalamiinada way soo gelayaan iska dheh laakiin cidda risaaladiisa lagula xisaabtamayo inay raaceen iyo in kale waa insiga iyo jinniga khalqigan kale ee dhulka joogana in badan oo ka marag furtay baa jirtay rasuulku ilaahay inuu yahay oo risaaladiisa qirtay oo dher leh oo dhagxan leh oo xayawaan nafley aleh baa jirta inu soo dacwootay baa jirta oo fara badan mucjizaadki iyo dalaa'ilu nubuwa meesheedaa looga hadlaayo macnaha ay xambaarsan tahee labaadi waa diintani waano iyo xasuusin weeye qasab maaha waana macnaaynu horey u soo marnay ilaahi wuxuu yidhi wamaa tas'aluhum calayhi min ajrin in huwa ilaa dikrun lilcaalamiin wakaayin min aayatin fi samaawaati waalardi yamaruuna calayha suuratu yuusuf ahid miya saasaan filaya aayad kale waxay ahayd wamaa asalukum calayhi min ajrin in huwa ilaa dikru lilcaalamiin walataclamuna naba'ahu bacda xiin in huwa ilaa dikru lilcaalamiin idoo kaleta waay mar kale nabiga waxaa lagu yihi waxaad ku dhahdaa liundirakum bihi waman balagh idinka iyo ciddii uu gaadhaba tan iyo aakhiru zamaanka inaan ugu digaa layla soo diray oo kitaabkan iyo risaaladan layla soo dhiibay wayakaadu aladiina kafaruu layusliquunaka biabsaarihim lamaa samicuu dikra ويقuلuuna إنahu لamajنوuن وma huوa إlا ذikr للcاalميiن marka qur'aankani in huwa ilaa dikru lilcaalamiin meelo badan baa saa loogu sheegay tilmaantiisinayta liman buu u yahay waano shaaca doonay oo minkum idinka idin ka mida an yastaqiima inuu toosnaado qofkii doona waayo isagaa ku intifaacaya faman shaaa dakara qofkii doona waa ku waansamaya qul maa asalkum calayhi min ajrin ilaa man shaaa an yattakhida ilaa rabbihi sabiila ajri idinma weydiisanayo laakiin waxaan idinka rabo oo keliya qofkii doonaya dariiq rabbigu ku raaligeliyo wanaagsan inuu samaysto weeye qofkaan la hadlayo wayaquuluuna in badan baa qur-aanka waxaa lagu celceliyey qofka waan samay inamaa anta mundiru man yakhshaahaa baan soo maray qofkaa isagaa ku intifaacaya midda kale liman shaaa waxay ambaarsan tahay qofna laguma qasbaya laa ikraaha fi diini qad tabayana arushdu min alghay cidna kuma qasbayso laakiin waa lagula xisaabtami doonaa hanuunka waxaad u qaadan weydeyna waa lagu weydiin doonaa wamaa tashaa'uuna mana dooni kartaan ilaa an yashaaa allaahu alla inuu doono rabbulcaalamiina caalamkan rabbigii iska lahaa ah caalamkan rabbi baa iska leh aduu inaad wax doontana oo wixii ay dhacaan oy qabsoomaanna waxay ku xidhan tahay ilaahay abuurkii adduunyada uu abuuray maqaadiirtii uu la doonay inay ku socoto inay waafaqadabay ku xidhan tahay macnaha aayadda ay xambaarsan tahay wixii ilaahay adduunyadan uu doone ee raba keliya ka dhaca qur-aanku meelo badan baa lagu tilmaamay marley wuxuu leeyahay waxasharnaa calayhim kula shayin qubula maa kaanuu liyuminuu ila an yashaaa allah walaakina akarahum yajhaluun badankood ma garanayaan maa kaanuu liyuminuu ma rumeeyaan maynay rumeeyeen ilaa an yashaaa allah ilahay inuu doono maahan wamaa yadkuruuna ilaa an yashaaa allah ma waansamayaan ilaahay inuu doono maahane huwa ahlu taqwa wa ahlu lmaqfira suurat lmundair mar kale wuxuu yihi wamaa tashaauuna ilaa an yashaaa allah ina allaha kaana caliiman xakiima suurat linsaan soo intan aayadkan aayaadkaasay la mid tahay ilaahay mashiicada doonitaankiisan maxaa laga wadaa marar mararka qaarkood lafdiga mashiicada maahane lafdiga iraadaa soo aroora oo isku macno iyo isku wax tilmaamaya soo arooray waxaa ka mid a walow shaaa allaahu maqtataluu walaakin allaha yafcalu ilaahay hadduu doonay ismaynan dagaaleen laakiin ilaahay baa wuxuu doono sameeya mashiiadii iyo iraadadii isku mid baa laga dhigay marna iraadadii oo macno kale leh baa laynoo sheegay yuriidu llaahu bikum lyusra walaa yuriidu bikum lcusra culaysda lama doonayo haddana culays kugu dhacaa maxay tahay macnaheedu erayga mashiica iyo iraada macnaha iraadadaa ka guda weyn mashiicadu iraadada laba qaybood tahay mid ka mida baa iraadana la yidhaahdaa mashiicana la yidhaahdaa waa mashiicadu waxay la mid tahay iraadada kownka iyo qadarka ilaahay ugu talagalay inuu saa u socdo saddex calaamadood buu leeyahay marka mar walba wuu dhacaa siduu uu taa iraado kowniya ama mashiicadiisaa dhacda laba qasab maaha ilahay inuu jecelyaho raalli ka yahay raalli inuu ka yahay qasab maaha wuuna ka noqon karaa wuxuusan raalli ka ahaynna way noqon karaan oo kuma xidhna iraadadiisa iyo doonistiisa waxaa wuxuu rabo inuu raalli ka yahi oo jecel yahay kuma xidhna taasi iyadana kuma xidhna midda saddexaad ay leedahay iraadada iyo mashiicada iyo iraadada guud gaal iyo muslimba waa u siman yihiin walilaahi maalu aclaa laakiin maalka aad fahmi karta waxaa weeye adiga laftaadaoo basharoo daciifa wax kasta ood rabto ma jeclid markaad daawo u baahato iyadoo kharaarna aada liqayso adi rabitaankaaga maku liqday qalitaanka rabitaankaaga maku gashay a adaa saxiixay laakiin ma jecesha haddaba rabitaanka iyo jacaylku waa kala laba ilaahay walaa yardaa licibaadihi اlkufra raalli ugama noqdo yudilu man yashaau wayahdi man yashaau lagegarge mashiicada iyo koodoonitaanka kownigiihii ilaahay waa jecel yahay raalli buu ka yahay kama dhigna kuwaa gaalnimada doortay ee gaalnimada aaday xujajkii ilaahay diiday sidaasuu ilaahay doonay inay ahaadaan laakiin raalli ugamaha saa darteed buu kula xisaabtamay midna waxaa la yidhaahdaa doonitaanka sharci ahaan wuxuu inaga doonayo oo iraada sharciya la yidhaahdaa waxay la tahay jacaylkiisa iyo raalli ahaanshihiisa qasab maaha mar walba inay dhacdo inay dhacday inayna dhicin way dhici kartaa labadaaba waa ka suuragal midda labaadina ilaahay ridihiisana laazim ma aha ridihiisay laasimtaa iyo jacaylkiisa mar walba inay dhacsa qasab maaha waxay la tahay wallaahu yuriidu an yatuuba calaykum wayuriidu ladiina yatabicuuna shahawaat ilaahay wuxuu doonayaa inuu idinka toobad aqbalo lakin idinkuma qabayo idinkuma qasbayo marka halkaan nidhaahno tan horena waxaa weeye walow shaaa rabbuka lajacala annaasa ummatan waaxida walow shaaa rabbuka la aamana man fi lardi kulluhum jamiican hadduu doono uu ku wada qasbi lahaa masaladu masalatu lqadar bay inala gashay soo ma aragtaan masalaqadar marka aan wax yar ka dhiraahno halkaa marka la joogo mugdi bay yar noqotaa laakiin laba qadiyadood ama saddex qadiyoodoo oo qadarka ku saabsan aan ku gabagabeeya cashirka maanta kow waa inaan ka digo oo ihahda qadarka aada looma akriyo aadna looma baarhbaaro sababtoo qadarka waa sirullaahi fii kownihi kownka ilaahay sirta uu ka qariyay dadka wey wixii ilaahay kaa qariyay haddaad daydaydana gaari maysid waadu wareeri waxaa lagu matalaa qoraxda haddaad aada u fiiriso barashiyo aqoon baa kaaga korodha mise madax xanuun iyo diraandira baa kaa gaadhay qoraxdoo tan a makhluuqa cilmigii ilaahay qariyey inagana yiri wamaa uutiitu min alcilmi ilaa qaliilan haddaad tiraahda caqli baan ku baadhi oon ogaani indha qorax aada u fiiri si aad si aragta lafteeda la yiriyo kale kugu noqon mid labaad oo khutuuro ana qadarku uu leeyahay qadarku laguma qiimeeyey qadarka ilaahay falka aadamaha iyo falka rabbi laysma barbar dhigo wax kastoo aadamaha ku fiican ama ku xun rabbi laguma miisaamo wax kastoo aadamaha cadaalad iyo cadaalad daraa laguma miisaamo haddaad qaabkaa gasho wax dhinacaa tiraahdaba kufri ay ku gaadhsiin masaladaa masale sahlan maa saa darteed midho berde duuduub baa loo liqaawaya baabulqadar haddii aad tiraahdo waan kala bujini waxbaa dhaqdhaqaaqaya intana tuur saad u leedahay baad eber eber gaadhi tanna iimaankaagii eber eber baa tegi dad badan oo culamo iyo cuqaal iyo adkiye iyo caqli badnaa baa ku wada lumay baabulqadar intay sii galeen aadba ilaah laa yusalu camaa yafcalu wahum yusaluuna ilahay wuxuu sameeye lama weydiiyo lalama xisaabtami karo caqli iyo garaad aadama iyo miisaankiina wax laguma saari karo hal tusaalaa idin siiya marka markaa idin leeyahay haddaad sii dhex gashaan wareer iyo iimaan la-aan inay ku dhexheshiisaa laga yaabaa waxaa laga yaabaa inaad tirahdaan wadaadku waa ka badbadinayaa hal tusaale mid walba haabaad dhihi doontaa su-aashaad isweydiisana meel adag bay kula geli doontaa mise waan idinka daayaa ilaahay aadam iyo ibliis ma abuuray labadaba daacadiisana labadaba ma amray aadam markuu aqbalay aacadiisii ibliis ma diiday labadaba dhulka ma usoo dejiyey ibliis aadan ma ku salliday intaba soo ilaahay ma samayn okay awood uusan aadan iyo malaa'igta siidanaha siinin iyo rususha oo qalbiga in la galo dhiigga la raaco la waswaasiyo oo qalbiga la dhexyaacaa awood aan ambiyadii iyo rusushii khayrka wadee la siinin shaydaankii ma la siiyey ilahay soo kama reebi karin wuu ka reebi karay soo maa ah. halkaa haddaba dib usoo yar noqo aadamaha haddaad barbar dhigto ilaahay aadan waa addoonkiisii dhulkuu u soo dejiyey ibliisoo dhaartay oo is og yahay inuu baadiyeynayo soo markaaba ma dili karin oo nafta kama qaadi karin oo kama qaban karin soo kuma sii daynin addoommadaadii iyo shaqaalahaagii mid fasaadinaya ood qaban karta haddaa kusii dhexdayso caqliga iyo miisaanka aadamuhu ma saxba mise waa khalad ta ilaahay waa khalad ma dhihi kartaa waa khalad haddaad tirahda waa kufri wey haddaad tiraahda ilaahay ma qaban karin ibliisna kufri kale waay soo maha okay qalbiga bini aadamka galgal galgalaangalku ibliis u siiye ilaahay ma siinin haddaad dhadana kama qaban karin haddaad dhahdana ambiyadii rususha ma siin karin haddaad dhahdana wuu siiyey haddaad dhahdana meesha meermeertada ma aragteen <laughs> intaa ka badan idinku sii wadi maayo lakiin waxaan rabaa inaad ila qaagarataan milo berda duuduub baa loo liqaa baab اlqadar waa sir ullaahi fi اlkowni waaye walilaahi almathalulaclaae sharikadahan badeecadaha la jecel yahay sameeya sir ay qariyaan baa jirto muddo la baadhayoo lala-yahay sooma soo ma jirto ay qarsadaan oo maadadan iyo dhadhankeedii iyo wax sameeya haddiiba basharkii intay wax qarsadeen la gaari laayahay rabbulciza cilmigii uu aadamaha ka qariyey waan gaari haddaad tidhaahdo wareer maho haddaan waan gaadi tiraada midhihii berdaha saad ufagayso u fagayso ilaahay cadaalad ma samaynin iyo halkaa iimaan la-aantay kula geli marka waxaan rabaa inaan idin idhaahdo waa digniinta qodobkii xaabaan ka hadlayaa weli midhaha barda duuduub baa loo liqaa baabulqadar aadna ha u qodqodina aadna ha u akhriyina qorax makhluuqood aada u fiirisayna aqoon iyo indhafiiqni kama qaadin midho bardooo la faarfaadhayna wax la cuna kama soo haro iimaankaagu saasoo kaleo kugu noqon joog intaa kadib cabsiinta yaa laydinkaga tegine masalatulmashiica iyo doonitaanka rabbi wuxuu rabo unbaa dhici cid qasbanna ma jirto warkaa si fiican u dhegaysta ilaahay mashiica iyo khiyaar laa ikraaha fi diini cid la qasbayo oo wax lagu qasbayo ma jiro saas darteed khiyaarkaaga oo kaamil aad ku samaysay waana lagugula xisaabtami haddana sidaasoo ilaahay u qadaray si aan ahayn ma samaynaysidoo ma dhaay ma dhacayso sukii qabadsiiyo uma baahna aansukin qabadsiiyo wixii ilaahay doonay ee qadaray waxaan ahayn ma samayn kartid kumana qasmanid masaladu masalaة اlcilmi waayo ilaahay aadamahan isagoon abuurin iyo intuu abuuri doono sii oga inta ay noolaan doonaan buu sii ogaa inta wax soo mari doonoo dhan buu sii ogaa inta ay fikiri doonaan oo dhan buu sii ogaa waxay go-aansan doonaan oo dhan buu sii ogaa wixii uu doonayna waxbuu ka bedelay wixii kalena sidiisu u daayey wuuna qoroo shaabad buu ku dhuftay markii wax kuu yimaado inuu ku iman doono ilaahay waa sii ogaa waa sii qoray inaad gedgedin doontood fikiri doonto iyo inta sakan iyo time ay kugu qaadanaysa wuu sii ogaa go-aankaad gaari doontana waa sii ogaa markuu qoray waxaan wax isbedeli kara haddii la yidhaahda alla saac inaad go-aansan doonto ma ogeen tusaale aan iisoo dhaweeye marka tusaale aan iisoo dhaweeye qof xanuunsan baa dakhtar u geysa dhakhtarkii wuu baaday wuu qiimeeyey wuxuu yidhi intaasoo saacadood buu noolaan karaa intaas saacadood kadib waktigaas wuu dhimanayaa dhakhtar ninkiibaa waktigii ku dhintay ma dhakhtarkaa dili maxay tilmaamaysaa dhakhtarkani inuu qiimayn iyo aqoon fiican sameeyen sooma hadduu qofku waktigii dhaafo maxaad dhihi wa ma yaqaano hadduu wax yaqaano su u sheegay u dhici lahaayeen sooma haddaad rumaysanta ilaahay wax walba waa yaqaanaa soo siduu sheegay inay u dhacda maaha maxaa isbedeli kara aqoon la-aan hadday timaado maxaadna rumaysa ilaahay wax walba wuu ogyahay si og yahay wuu su yahay ogyahay tusaale labaad injineer baa guriga yimid wuu qiimeeyey intaasuu dhisnaan karaa buu yidhi wakhtigaa marka la gaaro ma dhisnaan karo wakhtigiibuu ku dumay injineerka maa dumiyey guriga maxay tilmaantay dumitaanka waktiga ku dumay aqoon iyo cilmi bay tilmaantay soo maaha inuu ku dumi waayana maxay tilmaamaysaa masaladu masalatu qasab iyo khiyaar ma aha masaladu masalatu lcilmi waaye ilaahay markuu sii ogaa cilmiga wax walba inuu og yahay aana isku raacsannahay ilaahay wax walba waa og yahay waxna kama qarsoomo wax walbana suu yahay buu og yahay siduu noqon doonu usii qaray cilmigiisii taamka ahaana sidii bay udhici tusaale saddexaad aan kugu dhamaystiro waad ii timid hebel baan qaaraan u doonan baad i tiri mar hebel qaaraan ka heli mayside usan lafaha ku soo caayin baan ku iri may waad tijaabin baa tiri wuu ku soo caayey maanaa ku qasbeenu ku caayo mise inaan aqaan maxaad dhihi markaas alla muxuu yaqiinay baad dhihi ninka masaladii xaggeed u celisay aqoon iyo cilmi baad u celis laakiin hadduu ku soo siiyo maxaad u celini inaanan aqooni iyo jahli baad u celini haddaba fii xaqillaahi qad axaata bikulli shayin cilman hadduu yahay oo wax walba uu ogaa uu sii qoray adoon qasbanayn baa suu ogaayee u sii qoray bay u dhici walilahi almaalu laclaa intaa haddaba yar fududaataan u malaynayaayo waa isla soo qabsanay masaladu masalatu lcilmi waaye marka saa darteed mixwarka lafdhabarta baabulqadar cilmullaahi ee wax walba koobay wey wa ana allaha qad xaata bikulli shayin caliimun waa wax kastuu ilaahay ogyahay siduu u ogaa un u dhici cilmigu hadduu taam yahay macluumka la ogaaday sidii ma dabamaro intaas suuradaa ka badan ha sii gelinoo midho barde ha isku sii faagfaagin baabulqadar wamaa tashaa'uuna ma doontaan ilaa an yashaa allahu ilaahay inuu doono maahane rabb lcaalamiina caalamkan rabbigii iska lahaa ah halkaasaan ku dayanaa berri iyo habeen dambe iyo infiaar subxaanaka allah bxamdika ashhadu an la ila anta astaqfiruka atuub ilayk